gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran mid geed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garisade gelingelin ka dar

gobolka go'ay golegole u duday garabgarab ka tegay geed labada dhinac qofba gees qarsaday biyogaliyo webi goor la ysku daray lama kala gato kala mana gurmaan gunti maha habeen qof xilaa gartee ingidiba la furo gooraan fogayn haddaan la ysla garan dadku kala go'iyo gabar rag isku dila asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacala wabarakaatu kulo wacno wanaagsan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka xog waraysi haadahan oo kale ayaad ka dhegaysataan idaacadda kulmiye u doono soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna mar kale habeen wanaagsan caawa waa talaado arbacayaa soo gelaysa waa afarylabaatanka bisha januari sanadku waa qodobada ugu waaweyn ee barnaamijkan xog waraysa caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mida ah bilaabashada wejiga labaad ee shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed oo la sheegaya inuu hakad uu ku jiro sababa la xidhiira siyaasiyiinta mucaaradka oo ka biyadiidan muddo kordhinta halka sanaha oo ilaa hadda ay ku adkaysanayso madaxtooyada koonfur galbeed waxaa sidoo kale caawa dhegeysan doontaan shirka culimada soomaaliyeed oo maanta maalintii labaad galay qodobada maanta lagu hadlay shirka ayaan eegi doonaa sidoo kale caawa waxaad dhegeysan doontaan taliyaha ciidanka militariga somalilan waxa uu sheegay inay gacanta si buuxda ugu hayaan amniga guud ee magaalada laascaanood ee gobolka sool halkaasi oo ay weli ka taagan tahay xiisadii ka dhalatay dilal ka dhacay magaaladaas sidoo kale waxaa warbixin ku eegi doonaa dilalka askarta ciidanka dowladda ay u geysanayaan dadka rayidka oo weli dowladdu ay ku guulaysan la'dahay in ay ka hortagto ama wax ka qabato qodobadaas ayaan barnaamijkeena xog ku eegi doonaa caawa xubintiini kalamaan ayaad maqli doontaan waxaadna sidoo kale gabagabada dhegeysan doontaan heestan waa mar kaliyo xog waraysi k n n magacyadina dhegaysta sunna waa jamaaca alitixaad alwuxda alaslaax altabliiq al-shabaab salafun jadiid alushiiq majmac lislaam alansaaru sunna xisbulislaam suufiya sanatariya qaadiriya saalixiya axmediya sayliciya iyo qaar kalona hadda aanu tirin karin kuwanay daba soconayaan ama ay seer leeyihiin sidiq ayaan waxay faraan waxay ku sifoobayaan samuud iyo waa nakruud safkii reer qooma luud fircoon silicii ku dhacay halkii bay saarayn ilaahan saatirba isagu samir iyo dulqaad la sugayo oo eegaye waxa ay dad samaynayaan dhulkaa lala simi lahaa UNC SBM SSNM UNC NCB ONCB LBS SS Bombay diintan idinku dharshiyo allihii daa'imka ahaye dibuu taliya yaan layna odhan wadirkii baaye dibuu taliya yaynaan ka noqon dayro aadmigae dibuu taliya yaan layna odhan waa daban jirine gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan waagaga dhegeystayaal barnamijkeena xog warays ayaana si toos u gudagelaynaa waxaan ku bilaabi doonnaa iyadoo dhowaan lasoo gabagabeeyay wejii koowaad ee shirka dib heshiisiinta koonfur galbeed ee ka socday magaalada baydhabo waxaa jira warar soo baxaya oo sheegaya in siyaasiyiinta mucaaradku ay ku doodayaan in ay keliya ku qancayaan in doorashada madaxweynaha la qabto taasi oo keentay sidoo warku sheegayaan in shirka wejigiisa labaad hakad uu ku jiro siyaasiyiinta taabacsan dhanka madaxweyne lafta gareen ayaana ku doodaya in aan gorgortan laga geli doonin go-aanka ay baarlamaanka maamulkaasi gaareen oo muddada halka sana ugu dareen muddo xileedka madaxweyne eh, laftagaren waxaa iraaday kulamadii ka socday baydhabo ee goonigooniga ahaa waxaa harsan eh, shir guud oo la sheegay in ay eh, qaban lahaayeen aba iskugu imaan lahaayeen siyaasiyiinta mucaaradka iyo sidoo kale madaxda koonfur galbeed iyo sidoo kale gudoomiyaha golaha shacabkaba waxaa arsan qodobadii ugu waaweynaa ee shirka la doonayay in laga hadlo oo ay ugu muhiimsan tahay arrinta muddo kordhinta la xiriirta haddaba isaaq xuseen yuusuf oo ka mid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda koonfur galbeed ee ka qeybgalay wejiga koowaad ee shirkii ka dhacay magaalada baydhabo oo la filayo in wejiga labaad halkaasi sidoo kale lagu qabto balse hakad uu ku jiro ayaan wax ka weydiinay caawa waxyaabaha hortaagan wejiga labaad ee shirka ka socday magaalada baydhabo walaal eh, waad la socotayn baryahan guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya inuu gobolnimada xabeeyey koonfur galbeed eh, gogashii way fisan tahay madaxweynaha jamhuuriyadda furay dahfuray furay siyaasada kala duwan bulshada maaldiinka dhammaan waa laga soo galay si fiican oo dardar ayuu ku socdaa deebihii wax kala tabanahay oo ogo dalaabadha waad ogsihiin oo ayee lagu gudi jiray baryahan gudoomiyaha baarlamada joodi baa ku bixiyey goobeyn isku dirray buu gaaray dadkii wax tabanahay halkaa joogay uu la kulmay sabeyn buu ku xiray oo waa la soon kartay arrimahaasi waa la soo gebagabeeyey haye marka hadda geedaha marka waxaa loo eh, hadda shirka wuu socdaa weli mm, maaragtay eh, dardar ku socdaa madaxweynaha markuu joogay gudoomiyaha baarlamaanka waxay jooji ku bixinayaan sida geebaha kala duwan ay ula shiraan xogta ay u ogaadaan ayaa ujeedada ahayd eh, marka dee gudoomihiina tallaabo qaaday oo meelihii dhibaatada ka qaaday oo gaaray oo waad ogtihiin oo waa la isku soo afgartay arrimahaas waa lasoo afjaray alaa ah, kulli xaalin shirkan weli wuu socdaa Eh, inkastoo ilaa hadda inkastoo ilaa hadda shirka uu socdo eh, waan ognahay madaxweynuhu markuu soo baxayey eh, in wejigiisa koobaad lasoo xidhay wejigiisa labaad uu bilaaban doono marka wejiga labaadee shirka maxaa qorshaysan oo la doonaya in laga hadlo waxaa qorshaysan in qiimaha bulshada haddina shirkii lagu soo laabto hoolkii shirka la isugu yimaado fikrada la isweydaarsado dadkan maxay u baahan yihiin xilligan doorasho la gala karaa cisna la gelaya waxaas in lasku la gorofeeyo uh, horey uh, loo socdo laisweydiyo dalkan wuxuu u baahan yahay maadaama dhibaato ay ku hayaan kooxaha argagixisan oo khawaariijta ah uh, gobolada kale laga soo kaxaynayo eh, oo dagaalka sahwli ku socdo koonfur galbeed maxaa la gudbo dadkeeda maxaa la gudbo in lais yidhahdo wax laisweydiiyo oo lasla falanqeeyo ayaa loo baahay ayaa laga wadaa nintoona haddii ilaaha yidhahdo insha allah way sidaasay kusoo doontaa waxaa jirta warar aan helayno oo sheegaya in laisku khilaafsan yahay arinta ku saabsan muddo kordhinta madaxweyne laftigaran loo sameeyey oo siyaasiyiinta mucaaradka arintaasi ay si weyn kaga soo horjeedaan oo ay leeyihiin waxaan ku qancayna uun keliya in doorasho la qabto marka arrintaasi ma jirtaa in uu gaabis ku keenay shirkii in hore loo sii wado waxaan kuu sheegayaa koonfur galbeed maamul goboleed jiro maamul goboleed oo kale ayuu weeye baarlamaan buu leeyahay nidaam buu leeyahay madaxweynuu leeyahay marka xaquuqda eh, maamul gobolada ay kale leeyihiin ayuu leeyahay asigana kama duwan marka insha allahu baarlamaanka go-aanka uu gaaray horta muddo kordhin ma aha technical waaye iswaafajin waaye mudaxilaadka madaxweynuhu dadka xildhibaanada eh, inay halmar iswaafajiyo halmar si wada dhacaan bay arrintaas loo sameeyay madaxweynaha macodsanaha baarlamaanka ayaa arrinkaas keligiis go-aan ka gaaray marka eh, waad og tahay maamul goboleedyada qaara toban iyo dhowr sana iska haysto iska fadhiya waxaan la hadlayna ma aragno koonfurkada marka marka eh, eh, baarlamaankeedi maadaama go-aan uu gaaray faragelin uma baaha marka in la farageliyo bataata ma waan kasoo horjeednaa marka halka sine wax yar weeye ninka madaxweynahay dalka weeye marka in laisku sabro nimankaan siyaasada sabraano intaas waa soo joogeen intaas waa lasweydiin doona intaas waxyaabaha lasweydiin doona intaasa dhiibka ah siyaasiyiinta mucaaradka ah ee xildoonka ah ee doonaya inay kursiga u tartamaan in lagu qancin karo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada kale ayaa iyaguna samaystay muddo kordhin in ay tanaasul muujin karaan oo arrintaas lagu qancin karo ma kula tahay ma ma u umalayna aniga hadda in maarata eh, horey bay u sameeyeen waaba sameeyeen waa joogaan cidla hadlaysin hadda ma aragno laakiin koonfur galbeeduba hadda eh, hawshaas ay ka taagan tahay marka mar haddii baarlamaan uu ku jiro oo baarlamaanka arrintaas uu sameeyey shuruucdan ay qorayso dastuurka koonfur galbeedna uu qoraayo in iswaafajin karo golaha shacabkana aan ay ku gaareen in la farageliyo marka arrinkaasi waxay noqonaysaa marka waxyaabo koonfur galbeed keliya lala beegsana noqonaysaa marka arrimahaasi reer koonfur galbeed way soo horjeedaan ayagoo baarlamaankooda aaminsan ku kala soomay marka arrinkaas gaashaaka u daruureen taasaa laisku haya marka taasna insha allahu eh, meel bay ku dhammaan doontaa hadda kama hor dhacayno laakiin waa insha allah waa sugayna eh, siyaasiyiinta qayb ka tahay oo koonfur galbeed soo jeeda shirka ka qeybgalaya Eh, ma idin lahayd in aad dhexdhexaad ka noqotaan xaaladan taagan dhedhexaad waa dhedhexaad firi qofka siyaasiga ah, nawe meel buu aaminsan yahay eh, eh, macnaa fikradiisii anaga fikrad ahaan ka siyaasiyahan waxaan u aragnaa in baarlamaanka koonfur galbeed waxyaabaha uu gaaray ay sharci ay yihiin marna aan laga dhammaan karin taasaan aaminsannahay waayo ayagaa masanaya bulshada qiimaha kala duwan koonfur galbeed ku dhagan ayaa masana nin walba xildhibaan ayuu ku leeyahay afkooda ayay ku hadlaayaan waxay kala hasano marka ah, kuwa siyaasada nasirkooda xildhibaanay ku leeyihiin oo masala jooga laakiin haddii maanta masala aad tiraahdo xukun doogna aad tahay hodhow yaad xukumaysa ah, wax kaa dhegaysanaya adiga sidaas oo kale noqonaysa marka shirka hadda hakad miyuu ku jiraa mise kulama socda ninka u socda bulshada geebada kala duwan gudoomiyaha ah, shirir badan buu wadaa laakiin hoolkii shirka isku imaatankii dadkii kulunka ahaa ayagaa u hakamin kaasna insha allahu bariwixta dambe inuu bilaawo doona mayana maadaama guddiga farsamada arrinkaas in la weydiiyo ay ku haboon tahay laakiin rajadaas waan qabna insha allah eh, tani sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud markii uu ka soo tegay baydhabo ma is arkeen eh, madaxweyne lafta garaynay siyaasiyiinta mucaaradka ee hildoonka maanta maanta naftirkada shalaa ka jiray madaxweynaha koonfur galbeed bashir kula jiray siyaasi bashir kula jiray marka arinta ah, shirar goorgoria way socdaan laakiin shirkii guud ay isku imaanayeen siyaasiyiinta mucaaradka iyo madaxweynaha ayaa meesha ka maqan madaxweynaha iyo gudoomiyaha ah, baarlamaanka iyo madaxweynaha koonfur galbeed dhammaan bay wada qaateen waxbay isku ogaayeen taas marka weli bayaanka ma soo bixin markay bayaanka kasoo baxo oo shirkaas soo gabagaboo soo saari doona waxay kasoo baxay insha allah madaxweynena waa soo laaban doonaa siduu noo sheegay shirka markuu gabagabo u yahay waa soo laaban doonaa isagaan hadda noo xiri doona hataa isagaa fura haddana isagaa xiri doona insha allahu si dardare ay ku socotaa waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in lagu guulaysto koonfur galbeed oo hur ah dadkeeda laga horeeyo nimankan khawaariijta ah dadkeeda nabad ah ayaan insha allahu mustaqbalka mustaqbalkaas ilaah insha allah isaaq xuseen yuusuf ayuu kaasi ahaa oo ka mid a ah siyaasiyiinta kasoo jeeda koonfur galbeed oo ku sugan magaalada baydhabo oo caawa inoo warramayey bal markan haddii dhegeystayaal aan egno maanta waxaa maalintii labaad galay shirka culimmada soomaaliyeed ay isku yimaadeen kaasi oo ka soconaya magaalada muqdisho qodobka maanta diiradda lagu saaray shirka ayaa ahaa fikirka al-shabaab oo ay culimmada maanta ka hadleen amba ka doodeen culimadii maanta shirka ka hadlay waxaa ka mid ah sheekh usuuli oo sheegay in shirka ay u yimaadeen inay caddeeyaan fikirka iyo dagaalka al-shabaab ay ka wadaan dalka masalada qoladan khawaariijta ama shabaab la dhahaya anaga tanna lagu yeeray oo asaaska waxay tahay tan fikriga ah fikriga ah, ku ka yimid see looga hortagaa fikirkana sidiisa maadaama uu diini uu yahay culimmada hore markay masaale ay qadaan munaadaray geli jireen qole aan munaadar kula geli karin oo geedaha hoostooda galay oo wejiga duubtay oo xujadooda cadday karin marka waxaa laga yaabaa inay duufsadaan dad dhallinyaro ah oo laga yaaba afkaarta iska aaminsan ilaa ay shalay qolooyinka wariyaasha su-aalay ay weydiinayeen su-aalahaas in laga jaawaabo waa muhiim waxyaabaha ay suuqa ay ka maqlaan ay og yihiin ayaga inay loo cadeeyo ama ay dadku ku beer laxsadaan weye marka laba aan u kala qaadna shabaab ninka qoriga qaatay ee duurka galay oo ummadda inuu laayo oo nasli iyo xarsiga dhammaynayo kaas sharcan iyo caqlan xukunkooda ciddiis weydiinaysa male in layska dhiciyo weye dowladdan mas-uulka ah ayadaa qor u qaadatay waa kaa ciidamada ilaahay khayr ha siiyo maanta furinta ku jira mas-uuliyaddaas dowladda ayaa askale oo ilahay kula xisaabtamaya maadaama ay tiri anaga shacbiga mas-uul u ah inay ka qabato dadkaa dadka laynayo wayna wadaa ilaahay subxana wataala haku garab galo laakiin waxaa jira kuwo kale oo aan dagaalka ku jirin laakiin fikir ahaan iska aaminsan oo meel kasta jooga kuwaas annaga ayay mas-uuliyaddeedana saaran tahay marka dowladdan xujada waa nagu ogtay inaan caddayno su-aala lais weydiinaya wuxuu ku leeyahay khawaarij markaa magaca dhahaysaan maxaa makhaariju calaa dowlad islaam bay ku baxeen su-aal lii weydiiye waa wari ay weydiiyey maxaa khawaarij mala dhihi karaa qoladan marka mustalaxa asagoo laa mushaaxata fi istilax ay tahay haddana tafaasiirta mm, tacriifka oo khawaarij mustalax sharciyuu leeyahay tacriif sharci ah siyaasi uu leeyahay marka tacriifka siyaasiga ibn xasan uu soo guuriyey ayaa dadka inay ku mashquuleen u malaysaa walidaalika markii la dhahay kharajuu cala aljamaaca ayaa jirta ummaddan inay ku baxeen aan kusoo hor fadhiisanaynin oo aan kula doodaynin oo sheekh caalamka dilaya idan kharajuu cala alummay ku baxeen marka masalada maaha marka mala dhihi karaa in laga dooda maaha masalada kale oo idan muhiimka ah tahay waxay tahay qolooyinkaas afkaarta wata marka oo afkaartaas aan la soo baxaynin mugdiga kula jira annaga ilaahay subxaana wa tacaala inaagu dhowaano wey ikhwaani mas-uuliyaddaas wallaahi waa lais weydiinaya maanta dowladdii waxay tiri culummadi kaalay imaada culummadu way farabadiin culmad soomaliya intaan kaliyii ma aha bayaan sharkii nairobi eh, eh, kenya ka dhacay culummada bayaanay ka soo saareen marka laguma beerlaxawsanaayo yaa lagugu cabsiinin lagugu cabsiinin inaad dowlad jirtid faslu diin can idowla qoladii cilmaaniyiinta ku haysanay laakiin diinta iyo dowladda in la mideeyo oo mas'aladan laga dhigo mas'ala diini ah waxaan ku faannaa maalin kasta hadda uu wasiir xogeenka halkaan ka sheegayay madhabkeennu uu shaafici yahay madhabka shaafici waa in dastuurka lagu daraa xeerka waa in lagu daraa oo la qodobeeyaa maxaa yeele madhabu dowla madhabu dowla madhab shaafici weeye madhaba sacuudiya madhab xambali waa la ogsoon yahay marka annagana waa inaan arrimahaasaan dhignaa shalay markii uu yidhi madaxweynaha war qodob dastuurka waxaa ku yaal oo dhahaya xeerka waxaan diinteen laguma dhaqmi karo masalada dastuurka in loo fasira dadka muxuu yahay xeerkaas oo u malay inuu qasiim la yahay diinta inuu la yahay marka annaga howl badana noo taal ma raba inaan ku dheeraado dagaalkan ku jirno waa tabyiin ilxaq wey xaqa inaan caddayno ayaa halkaan u joognaa annaga oo aan u sheegno anagan isku baryeelno haddaan maanta ku mashquulno hebelaa ka cabsanaysaa ama hebela wax kaa sheegi doono waa mushkil weyn annaga nataqarab ila allahi subxaana wa tacaala waxaan ugu dhowaanaynaa in qoladan diiday inay munaadara ay samayso oo meelaha mugdigu gashay qorayka ninka qaata qoryaa loo qaadanaya waxa waay man qutila duuna maalihi fahuw shahiid nabigaa yidhi alayhi salatu wasalaam ninkii maalkaaga iyo dhiigaaga kugu yimaadeen la iska dhiciy way laakiin howsha annaga noo taal waxay tahay kuwa tifiyada ka hadlaya ooma amoo qarsoon ooma iska aaminay shareecada islaamka in lagu dhaqayaa diidan cid diidan male annaga dhan waa ma diidani balse waa amarna laga doonayo wey laakiin yaa ku dhaqaya shareecada haddii aad qofka muslimka ina kala saari karno xataa anigoo sheekh ah waa lay khilaafi karaa nabi imaam maalik wuxuu yidhi qad cid kasta hadalkiisa waa la radinaya ilaa saaxib qabri maahan laakiin haddaad tidhaahid shabaab waxay leeyihiin haddii annaga nala taageerin diintaa la nacay war diinta adiga ma ihid adiga diinta ma ihid in loo sheega waa ludha war adiga iyo diinta labaa kala tihiin bini aadan ha tahay khata'a kaa dhici kara waan u jeednay khata'aaga waa mid xad kala af wey marka inaan dadka lagu beer la xawsanin shareecada islaamka la isku dhaqayaa waa culummada inay dejisaa see laiskugu dhaqaya annagana laga rabaa mas-uuliyaddaas ilaahay subxana wataala noo sakhiro kelimadiinaan dheeray ma rabo culummo ahl ahaa jooga halkan ilaahay subxana tacaala inaan ka barinaan ku ducaysanno mas-uuliyaddaa nala saara ilaahay subxana wa tacaala dartiis ilaahnu nagu garab galo sheekh suuri ayuu kaasi dhegeysi lahaa oo ka mid ah culimmadii ka qayb galay shirkii maanta culimada soomaaliyeed maalintii labaad galay oo ka soconayay magaalada muqdisho shalayna qeyb ayuu ka ahaa shirkan ayaana socon doona ilaa maalinta khamiista ah sida qorshuu yahay waxaana la filayaa in war-saxaafadeed ama warmurtiyeed laga soo saaro dhinac kale culimo horle ayaa maanta shirka kusoo biiray oo ka kala yimi dalka gudihiisa iyo dibaddiisa dood weyn ayaa laga yeeshay maanta aragtidii lagu soo bandhigay shirka si aan xog dheeraada kaga helno shirka maanta waxaa la hadalnay sheekh cali xoogsade oo kamid a culimada shirka ka qeybgelaya eh, bismillaah eh, shirkan waa maalintiisa labaad shalay madaxweynaha furay eh, aad maqashaan khudbadii sharafta badneyd aad u qiimaha badnayd maanta wuxuu ku furmay ajendaha ah <laughs> in laga hadlo arrimaha ku saabsan fikirkan tagshiiriga iyo qabarista iyo dhibaatada ummadda ku haayo sida loo ilaajin lahaa Eh, kadib eh, munaaqasho dheera laga gala arimahaas arrintaasaan ahayd maanta in eh, sidii looga soo saari lahay fatwa oo caam oo culamada soomaaliyeed ay ku kulansan tahay inta badan laga soo saaro marka waxaa la sameeyey nadwo yar waxaa la sameeyey waxa la dhaho warshadu camal xiwaaraad su-aalo oo badana ka dhacayo maanta qodobka ugu weyn weyaan oo shirkan diradda lagu saarayo aragtida maanta laga hadlayo fikirka ku saabsan marka qodobkan ilaa intee la-eg oo wakti qaatay in laga doodo ama laga hadlo ma guud shirka maanta diiradda lagu saara si kliya qodobkan wakti aada u dheer u qaatay maxaa yeelay dowrar culimo kala duwanaa la siinaye hadday tahay tayaaraad ahaan hadday tahay cilmi ahaan hadday tahay martida kulli fikriga dhiibanayeen in badan oo kamid ah loo ogolaada dadka waaweynaa culimada joogay waana laisku waafaqsanaya khuduurada iyo e, fikirkan leeyahay culummada muslimiinta laakiin meelo lagu aragti kala duwanaa oo intee laga cilaajinayo intuu ka e, e, yimid iyo way jireen ayadana ma ahayn wax kale ee mujarad ijtihaadaad iyo sidii loo cilaajin lahaa aada looga dooday maanta ma waxaa jira culimo kusoo biiray shirka maanta oo shala maqnaa ha ma maanta culimo kusoo biirtaa jirto oo xataa qaar gobolada soomaaliya ka yimid oo diyaarad kadib dhaceen sida magaalada gaalkacyo kale culimo ka timidaa jirto waxaa jira culimo kaleo qurbaha ka timid oo maanta soo gashay oo culimada weli dhexay soo socdaan waxaa laga yaabaa maalinta la xiraya xataa inay qaar yimaadaan ilaa hadda waxaa maqan oo shirka aan lagu arkin culimo waaweyn oo shirkan inay ka qayb galaan mudnayd marka iyaga xog ma ka haysaan maqnaashahooda kolley qof duruuf u maqan amba sababo kale u maqan aad dhici karto laakiin ma jirto qof khilaafsan in la ajiibo dalabkii dowladda soomaaliyeed oo dhahaysa diinta iyo dowladnimada oo aan midayno oon diintii dowladnimadii isu keenno oo culimadu ha gudato waajibkooda diineed ha noqdaan qawaaniintas oo hore loo qoro amba hadda la qoraayo waxay diinta khilaafsan ha sheegaan oo ha ka saaraan ha dhistaan oo maamulay ku midaysan yihiin oo fadwo caama soo saari kara si u ilaaliyo iyo dowladnimadiiba dhibaatada hadda taagan si xal looga gaaro marka dowladda intaasoo isfurfurida iyo dalaba iyo maal iyo muruq iyo talo waxay hayso bixisay qof culimo soomaaliyeed oo diidan ma jiro laakiin duruufo khaasa ah aa jiri karo sida culimo safara ku jirto oo sheekh umal oo kale waxaa jirta culimo kaloo waaweyn oo duruufta usaamixi saamixi hadda kuwa soo rabaaba safarada ka baaqbaaqdeenaa jiraan xataa Eh, shirkan intuu socda shalay iyo maanta maxaa idin qabsoomay oo ilaahay hadda aad noo sheegi kartaa eh, waxaa qabsoomay waxay tahay horta jamac aan weligiis isku imaano culimo intaan la eg eh, culimo waxaa la arki jira moogtahay inay isula socdaan inta isku sheeqaba inay isu badbadan tahay amba muctabar iska dhigtaanay ahaan jirtay horta in culamo soomaaliyeedo kala jihaada goob isugu timid aadna u fara badan yihin horta isu timid waxa qabsoon waxay tahay inuu bilowdo xiwaar loo baahnay oo dad badan oo war ku jiray nafiseen in eh, ra'yiyo kala duwan iyo hadallo tacqiiba ah lataba dhigan karo in dadku war wadaagi karaan diintuna ay leedahay eh, aaraa iyo ijtihaadaad masaa-isha qaarkeed la ogol yahay in laga maraashi karo fursada la hela maanta waxay tahay dad laga yaabo inay hawada isu mari jireen masaa'il inay mubaashar isula hadlaayeen oo arintaas waa arin iijaabiya aada u fiican eh, shirka ilaa intuu soconayo iyo weliba maalmaha soo socda qodobada miiska idin saaran maxaa kamid mid ah eh, qodob marka qodobka maanta kanu ahaa eh, qodobka soo socda waxaa kamid a ah diinta iyo dowladnimada calaaqada ka dhexaysa iyo sidii loo hagaajin lahaa laga hadli doonaa waxaana loo gudbi doonaa arrinta ku saabsan kadib in la dhiso lijna amba haykel ay yeelan doonto hay-ad qaran oo ummadda soomaaliyeed ay leedahay oo u taagan ilaalinta diinta eh, in la dhiso ah, loo gudbi doonaa eh, xaflada dhammaadkeedana wuxuu noqon doonaa maalinta khamiis haddii ilaahay yiraahdo eh, taasoo lagu soo gabagabayn doono dowladdu markaas waxay kala wareegi doontaa talooyinka ay aruurisay waxayna qaadan doontaa bandhig iyo haykalka qaab dhismeedka siday culummadu usoo cardiyeen waxayna kadib dawladda go-aanka gaari doontaa dhismaha hay-adaas dawladda markaas maxaa mas uuliyadeeda noqon doontaa inay dhisto hay addaas diinta iyo dowladnimadana ilaaliso meesha ummadda muslimiinta ka jartayna waa diin gooni loo haayo iyo dowlad gooni loo haayo marka in arintaas ay arrintan daawo u noqoto eh, xasan sheekh madaxweynaheena sharafta badan lana waxaan rajaynaynaa inuu guushaas qaadan doono oo ay dhab tahay ka muuqataa hadalkiisa eh, waa markii igu horeysa soo maaha oo tiro intaan la ego culimada soomaaliyed inay isku yimaadaan oo ay caddeeyaan eh, fikirka al-shabaab tan iyo sidoo kale markii shabaab ay dal kasoo ifbaxeen culimmadu ayagoo kala maqan ah, ra'yigan ay wada qabeen bal ay eh, mediaha iyo meel walba marsiinayeen amba qoraalla gudbinayeen kuwa gudaha joogana hadda waad ba aragtay ayagoo eh, kala xalaqaadahoo kala mashaaikhdii nimbe mashrab gaara ka yimid isgarab taagnaa jireen sida maalan waxaad arkaysay dakaatiradii iyo sheekh somow iyo sheeh alwasiid iyo sheekh bashiir iyagoo ninba mataqaanaa tayaar matalayay inay fataawada wadaagi jireen iyo eh, garab jooga dawladda laakiin hadda waxay ka duwan tahay in goob laysugu keenay ewel talada way kala tagsaneed eh, adduunka lagu kala fidsanaa laakiin hadda fursada jirto goobaa laysugu yimid oh, eh, dhaliilo yaraa jiro oo culimadu qaar inay ka daraarugaan mudnaan lahayd ah, meesha ka jir jiro ragga qaar waxay kala garan layihiin markii ay radinayeen masjidkooda joogan iyo mawlacooda in markay ummadda soomaaliyeed masale caama ah oo dadka ka dhexaysa ka hadlayaan khitaabka hadalka siduu kala noqonayo a isaga daran eh, ayadana waa waxaa laga yaabaa inay tahay eh, waaqica qofka joogo inuu u miisaaneyn inay ka dhalatay oraga hadda waxay yidhaahdeen kitaabeban hala gubo eh, waxay yidhaahdeen sidan hala yeelo sheekh hebelaa keenay ah, ragga qaar kasoo fafakanaysa waxaasna waa wadaadada nin walba markuu keligiis garta goosto meeshuu garta iskula lahaa wa arrintan sidaas maaha khawaaristu waxay soo baxeen nebigoo joogaa nin soo hor istaagay markaasuu yidhi adigo cadaalad ma sameen nebi maxamed oo cadaalad same markaasuu wuxuu ku marka ninkaas nabigaa jooga carabiga ah oo nabiga sidaas u afxumeeyey nabiga maa sabab u ah maya baryuu ka yahay subxaana allah cali bn abi aalib a ciidankiisa dhowr iyo labaatan kun khawaarij noqotay cali maa sabab u ah maya ayagaa diinka ka xumaaday ee cali kama xumaynin diinka marka nimankaa khawaarijta haddii maanta eh, qof sheekha ama madrasa min almadaaris lagu ag arka xataa ama arday ayaga kamid a ay ah xanaaqaan amba taas kale la dhihi maayo sheikhaana waxaan u sheege ayagaa diinkii ka qalloocday oo cilmi la-aantoodaa dhumisay culimmaduna eh, dadka qaara masalada kale oo dadka qaar soo itaareen maanta waxaa kamid a ah kutubahaasay ku taallaa oo oo kutubay tiltilmaameen sidii kutubta maxamed cabdulwahaab oo kale waxaan rabaa inaan meeshaan ka caddeeyo waxaa jira maaragtay kitaabka la yihahdo minhaajka oo madhabka shaaficiga waxaa ku yaalo masalo la dhaho gaalo lala dagaalayo hadday muslimiin gaashaan ka dhigtaan in lala arrintuna tahay qadarkii hadda inta la badbaadi kara la badbaadi laakiin laisku dilayo ugu dambeys hadii wax kale la waayo kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa sheekh cali xoogside oo ka mid ah culimada soomaaliyeed oo ka qeyb galaya shirka culimada soomaaliyeed ee ka socda muqdisho guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran weli barnaamijkan xog waraysi radio kulmiya ayaad weli la socotaan dhegeystayaal inkastoo ay istaageen dibadbaxyadii ka jiray magaalada laascaanood ee gobolka sool oo xaaladdu ay tahay mid degan haddana weli waxaa muuqatay in bulshadu aysan ka tanaasulin aragtidoodii hore taliyaha ciidanka somalilan nuux ismaaciil tani oo maanta ka hadlay magaalada laascaanood waxa uu sheegay in amniga magaalada ay iyagu gacanta ku hayaan guud ahaan waxa uu sheegay in gawaarida lagu soo dhoweeyey dhaqankii shalay tegay magaalada laascaanood ay dirtay somalilan waxaa jira warar aan helayna oo sheegaya in ciidamada somalilan badankood ay ku sugan yihiin duleedka magaalada oo aysan gudaha magaalada soo gelin bal markan haddii aan egno muqdisho iyo qeybo ka mid a ah gobolka shabeellada dhexe waxaa muddooyinkii danbe aada ugu badanayay dilalka askarta dawladdu ay u geysanayaan dadka shacabka ah inkastoo askarta eh, dhibaatada geysata badankood gacanta lagu dhigo oo qaarkood la xukumay haddana weli dalalku ma joogsan oo waa ay xirgagoosteen haddaba warbixintan oo ka hadlaysa arrimahaasi waxaa inoo diyaariyay waryaheena sakariye maxamed salaad waxaa meeshaan lagu dilay yarba jaajila oo mooto hooyihiis iyo walaashiis u saaraayeen ayaa hortooda lagu dilay ogow ninka la yidhahdo xasan shiikow waxaa ku hashabaan waaye baadil waa dhallinyaro ah eh, mootoole oo shaqaysto nin walaalkii la dilay kookaa la dilay saddexaa la dilay anna biri waa igu soo xigtaa haddaan wax laga qabanin ununka fashaqana ma taalo waxaan gelina booska labaad al shabaaba naqlinayna wallahi haddii dan lala qabo dowladda magaalada muqdisho waxaa joogto ka noqday dadka shacabka ciidamada dowladdu ku dilaan waddooyinka marka ay jidadka ku furanayaan rasaasta noolnool iyo kuwo kale oo si bareera loo dilo waalidiinta soomaaliyeed iyo macalimiintaba waxay u tahay arrin aad u adag inay si sahla ku waayaan ubadkii ay ku soo tiiriyo tacabeeleen waana arrin caadi ka noqotay caasimadda iyo deegaanada kale ee ku teedsan bulshada ku dhaqan gobolkan banaadir waa kuwo u baahan nidaam ay uga nabad galaan dilalka sida bareerkaa loogu geysto tirada dadka u dhintay dil loo geystay ama u dhaawacmayna ma ahan mid yar oo muqdisho waxaa si maalinlaa ah uga dhaca dilal siyaabo kala duwan loogu geysto shacab aan waxba galabsan halka kooxo kalena ay geystaan dhac kufsi iyo dilal bil toddobaad iyo maalin kasta waxaa ilmahooda lagu hor dilaa ama loo soo sheegaa in la dilay waalidiin fara badan qaarkoodna weli waxay yihiin cadaalad raadis madaxweynaha soomaaliya ayaa dhowaan sheegay in askarta sida bareerkaa shacabka u laysa sharciga lala tiigsan doono qofkii soomaaliga ahay oo shabaab inuu dilo aan kala dagaalannay qof kaloon u oggolnahay inuu dilo ma jiro qofkii qof dilo shareecadaa la horgaynaa maalinta weeto nin soomaaliyeed aabba ah meel jooga ganacsigiisa ag fadhiya ayaa askari dowladda ka tirsanay ou shan kun shan kunoo shilin daraaddeed uu u dilay xamar weyne waa la wada og yahay waa xidran yahay shareecadaa la horgeynaa wixii shareecadu ay ka qabtaan ka qabnaa qofkii qof dilana shareecadu waxay ka qabto waa garanaynaa sarkaal ma aha dhakhtar ma aha askari nooma aha walax kaloo maxaa magac dawladeed sheeganaya nooma aha sheekh nooma aha midka ka shaqaynaya dadka soomaaliyeed dhiiggooda inay daataan waxba isuma dihin qofka soomaaligaa ee bini'aadamka ah ee muslimka ah ilaahay ayaa karaameeyey noloshiisa annaguna inaan karaamayno ayaa ayay naga mudan yihiin dadkii aan har iyo habeen u istaagnay oo albaab walba u garacnay war yaanay dhimanin dadkaana hanala kaalmeeyo si aan u quudinno in qofi inta soo baxo xabad isaga dhifto ama waa isdirin reerebli reereblaan ayno xabbad wiiftaha ku dhacda la yidhaahdo shabaab gadaashiis dagaal lama ogola askarta dilalka ay geystaan waxa uu ku dhacaa inta badan dhallinyarada ku shaqaysata mootobajaajka dhowaan ayaa ahayd markii isgoyska degmada howlwadaag askari ka tirsan ciidamada dowladda uu ku dilay wada mootobajaaj oo weliba waday hooyadiis iyo walaashiis shacabka muqdisho waxa ay la dhiban yihiin dhiiggooda oo lagu daadinayo macnadarro waddooyinka muqdisho ayaanaad ku arkaysaa askar rasaas noolnool ku furanaysa waddada ay marayso nolosha maalinlaha ah ayayna ka mid noqotay inaad aragto shacab lagu dilayo rasaastii lagu gaday canshuurtooda ee mudnaa in amnigooda lagu sugo guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida xasan cali nuur shuute ayaa aaminsan in sababta dilalku u kordhayaan ay sabab u tahay in aan la fulin xukunnada dilka ah ee ay riddo maxkamaddu islamarkaana ay ku riddo askarta dilalka geysta kuwaasi uu sheegay in labada reer ay isfahan ku dhammaystaan arrintaasna ay sii kordhinayso dilalka bareerka ah ee ay geysanayaan ciidamada dowladda taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir mahad cumar muumin ayaa dhankiisa amray in ciidamada dowladda aysan qof shacab a dili karin haddaba iyadoo uu jiro culayskaasi amni darre ee caasimadda ka jira iyo sidoo kale codsiga madaxda qaranka welina ay socdaan dilalka sida bareerka ah ciidamada dowladda soomaaliya ugu geysanayaan shacabka sidee bay shacabku ula shaqayn karaan laamaha ammaanka ee qaarkood dilalka u geysanayaan waxaan su-aashaasi aan hor dhignay abshir maxamed aadan oo ka faallooda arrimaha amniga laakiin ina waxaan u arkaynay ilaa dowladda saddexaad ee soomaaliya la dhisay nimanka ciidamada ah hadday yihiin milatari iyo hadday yihiin boolis iyo haddayna mas-uul yihiin dadka ay laynayeen kama ayyan yarayn dadka ay shabaabku laayaan laakiin cid wax ka qabanaysa iyo cid ee eh, ka hortagaysa iyo jirin intaa marka lasoo dhaafo waxaa suurtagal baahay in ciidankii mushaarka dadkii siinayay oo canshuurta bixinaya oo shacbiga ahaa in la laayo dowladda ee shacbigu mushaarka ay siinayeen ee shacbigu rasaasa u gadayeen ee shacbigu qolyaa u gadayeen codkaasina wuxuu u danbeeyey warbixintii waryaheena sakriye maxamed salaad guriguri ku duway gacangacan sugtiyo sixiryo godob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garisirtiyey gelingelin ka daran waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna lee waaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe ah federaal adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay hurdada kuugu baxayso war kalemaanay shirki culummadaa socdee waxaan dhihi lahay culummada cilmiga barataye caadil idin dhowriye kuwa diinta ceebaynaya iyo caabuqaa kacaye adinkoon cabseen waa inaad xaqa caddaydaane warabwaanguraba wuxuu yidhi dadka culimmadoodaa ka difaacda cadowgo balaayada ka celiyo cilmi wax ugu sheego caadil magantii geliyo caasinimo ka dhowre haddiise caajis haleelo amaba ay cabsoodaan saw sawcaama dhegaweyn daalimiin cabbaysani cidlo kama helayso been la soo cabsiiyiyo cashar kale u dhigi mee waa caynka maantee sawcarun la daadshiyo dhiigga caalim diineed cibaadada ma moodaan casiis loogu dhowaado kuwa samaxadiidiyo inuu saxalku naga baxo shiikh soomaaliyow duee duee duee du'e war kalamaanay waxaa la yidhi riyo iyo sameeno subax carafo joogo dhiiggu uu susumayo saaka waad badbaaddee saa dambana maxay noqon warwar seexan waayo dhagasooliyaan nahay qaadirowna samabix aryaadaha waxaa kaloo la yidhi sidaan waa naqaanaa sidaanna waanu garannaa hadday gacantusaan tahay sirbay cirib ku leedahay abdulow nin weliba dheegi jiray saliid addooy subug lagu dari miyaa leeygu siraa subaxnimooy wargooyin sheekh usuuli wuxuu yidhi shirka culimmada wax badan baa lagu sixi karaa waxaana rajaynaynaa inay ku midoobaan oo khilaafki iyo tafaraaruqi ka dhex baxo ummaddana ay xaqa u sheegaan dagaalka khawaariijtana ay ka qayb galaan war bashiir axmed salaadna wuxuu yidhi shirkan wuxuu calaamad u yahay in laysla helay hanuunkii kitaabkii culimadii iyo awooddii dawladda aniina weliba erfaday sagaaro biya waraabas imu waraabas ayliska haynee ulmaalaay warasatul ambiyaa atiina dadkun haljaheeyoy aryamadeeyo waa ogahay shiikh roobow inuu yahay wasiirka owqaafta iyo arrimaha diinte ma sidaasow culummadi ka hor yidhi war sheekh xasan maxamed ibraahim wuxuu yidhi al-shabaab waxay ka shaqaynayaan waa arin ajinabi soo diyaariyey xogtooda rasmigaana in la helaayo waa lagama maarmaan war shirka culimmada ka hadashay waa badan tahay jaamici wuxuu yidhi dastuurka soomaaliya waa islaami sababta oo ah wixii ka soo horjeeda diinta islaamka waa la xaaraantinimeeyey wuxuuna yidhi dastuurro badan oo dunida islaamka loogaga dhaqmuu ka fiican yahay marka ciddii rabta inay dhiigga soomaaliya ku bannaysato diin uma socotee dan kaley leedahay aryaa waxaa kaloo hore loo yidhi ninka jihaadka naga doonaya yurub ka soo duulay dana uu leeyahe maasagaa gaalow dilo waayay war nin diin sheeganaya oo ilaahay ku been abuurtay oo waxaan alla u bannayn bannaystay miyaa awal laga sugaa inuu dastuurka run sheego war shirka culimmada runtaa la isu sheegaya sheekh axmed cabdisamed wuxuu yidhi haddii aan culimada nahay habka habkaanu shaqaynayno waa hab ay nimankan khawaariijta ah weligood ku sii jiri karaan sidaas daraaddeed aan midnimadeena ilaalinno si aan khawaariij uga guulaysanno wareedhaaya culimmadu ay u caddeeyeen dagaalka nimankan lagula jiraaho inuu xaq yahay maxaa kaloo laga doonayaa beeka eminoga adangale kufade wargooyin waayadii gumaystaha lala dagaalayey culimaa dagaalka hogaaminaysay marka culimmadana maanta sidii kale laga rabaa war idinkoon isdahlin shirka culimada maanta waxaa diradda lagu saarayaa la yidhi qodobo culus waxayna kale yihiin al-shabaab waa kuma in la qeexo maxay tahay sharciyadda dagaalka khawaariijta lagula jiro muxuu yahay dagaalka ay al-shabaab ku jiraan qaabka iyo hannaanka loola dagaalamaya khawaariijta soo afjaridda asbaabaha ay al-shabaab ku taagan yihiin iyo sidoo kale maxaa waaye aragnimo ah oo laga baran karaa dowladaha la dagaalamay kooxaha al-shabaab lamid mid ah warwariyaan la yaabay warkiisa xalay wuxuu sheekh mustafe weydiiyey shabaab horta culimada dhashay soo maaha shiikhiina wuxuu ku jawaabay war annaga hananabin habartood iyo baa dhalay war hadda ka hor axmed deere waxaan ka maqli jiray maamadii dhashaa joogtay iyo dhoorrihii qabay war kalamaanay warba laas laascanood waxaa isugu tegay garaadadii oo dhan meel kastana waxaa la suray calanka soomaaliya waxayna yidhaahdeen annagu somalilan kama mid ihiine waxaan ka mid nahay soomaali weyn midnimada waa muqadas may dheheen wargooyin reer laascanood gooni isutaagga muqadaska miyayna qayb ka ahayn war muqadas ka sii sheegasan aqiida ma ee eh? eh. lamba tabar isku behe war buntlandba waa tii tiri gooniyaan isu maamuleennaahe eh. somalilanna waa tii mar hore caddaysatay labada gooni isu taakay ku biirayaan war waa iska dhaajoogayaan war warka iga dhexgelinina sool iyo sanaab kama haysiine maanta garaaskii garaadada waxaa lagu soo dhoweeyey tukarraq war aawa ciidankii somalilan oo tukarraq waa qabsadeen la dhihi jiray war reer rascaanadu waxay leeyihiin maamulkeenna gacanteennu ku jirayaa cid dambana u dhiiban mayno ssna cidnama hoos tagto war madaxda somalilan waxay dhaheen xuduuddii ingiriiska laguma xadgudbi karo gooni usitaaggii lagu heshiiyeyna in la ilaaliyaa waa muqadas aaga wargooyin midnimadii lixdankii lagu heshiiyey ayadu in la ilaaliya muqadas maahan miya war bilaashad aga u leedahay reer somalilan waxay ku heeseen dawladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkeennu hadduu tashaday maxaa loo daba socda aryaanaha anigu cidna ma dhaba socdo anaa tayd u haysataa beriga hoobiyayaal halweynahaa duhurkii cadbeledkii lagu soo riday dad badanna inay ku dhaawacmeen waa maqlay hantiyuna waa ku burburtay oo gurya waa dumeen jidku soddonkahaa ee maskan warshadaha aryaamadeeyow soddonka iyo warshadaha kaadka soo rida aday caddayn kaa rabtaahe hoobiyahan la soo huufa xertaan inta laga haga hoobiyaha la soo huufa xirtaan inta lagahaaga debaa hoos ka nool weli waase lagu daba jiraa wargooyin waa lagu daba jiraa taasi naguma cusbe dheemish buu aha miyay odhan doonaan war waan cambaaraynaynaa war cambaari cadow kaama celise cudud kalama haysaa war kalamaanay waxaa la yidhi dhuumashiya mudday dhagar shabaab dhiig ku qubayeene dhiifooniyaa laga rabaa ciidan dhaar maraye isu dhigasho weeyaan wixii loogu dhiirado war adigu shabaab ma nabaysa mise caddayna sheegaysaa inay soo rideen ooyaan shabaab ah inuu maanta hoobiyaal soo riday wargoyin anugu markaan arkay sargaal garbuhu u guduudan yihiin oo yidhi anaa hoobiyayaasha shabaab ka iibiyey qaraxyadana soo gudbin jiray ayaan quustay ma laga yaabaa inuu sargaal kale maanta hoobiyaasha soo riday war meegabeese alisi war haddii la yaqaan maal la soo qabto hooskadey war ninkay shabaab lacag siiyaanoo u shaqeeya iyo kii shabaab lacag siiya iyo shabaab waa isku wada midaxay islaamaan war shaki male inay loo shabaab wada shaqeeyaan meeqaa lagu lahay war balayo waa isku wada midax adawa furaynaya ha layska qabto aryaadhaha samidee cabdullahna waxa uu yidhi ah ow dhiblowga caawa dheelmaadka iska dhacshaha dhowrine dhiblowga caawa dheelmaadka iska dhacshaha dhowrine war cabdulla wallaha kaa cafiye foobiyayaasha duhur cadaa la soo riday xarunta gobolka banaadirna duhur cadaa la weeraray marka dheelmad warkiisa iska daaya dharaartiyaa lees war soomaali haddee war maqlayso madaxweynuhuba duhur caduu la hadlay wargeega duhur eed madihoobiyaal ka dhahridaayi guddiga arrimaha gudaha iyo mudnaga iyo taliyaha nabad sugidda mahadsalaad xarunta baarlamaanka dhaha fidheengaleri marka waabalayaaban mayn gobod waayen wargoyin duhurcad inta hoomiyo muqdisho laga soo ridayo amniga ay ka hadlayaanu muxuu yahay war hadda kahor xildhibaan sanyaroo shabaab sida loola dagaalamo yaqaano wuxuu yidhi degmooyinka muqdisho qaar ka mid uu hal saldhig ma anfacayo sababtoo ah aaday u waaweyn yihiin marka degmo walba waa in afar saldhig loo yeela ahuu yidhi wixii ka dhacana lagula xisaabtamo guddoomiyaha degmada iyo taliyaha saldhigga marka dembiyada dhacaya haddaan cid loo helin mas-uulkii xilkiisa gudo waayana aan tilaabo laga qaadin joogsa maayaana waa sii soconayaan war xamar xaafadda ugu xagaysa guri laamiyeerigu kaa bolol ay ka beddela haddaad maagto koox degmada ka socotoo ku ag taagan baad arkaysaa oo qarashkii dhismaha keen ku dhahaysa laakiin haddaad dameer hoobiyo ku soo rarato maamada derisku xataa kuma arkayso heetaas dooro kiiw isku gurto rifawga kulujeed ma ahahe war kalemaanay warbahaysiine muqdisho shir caalami ah ayaa ka dhacaya madaxda bariga afrikana isugu imaanaysa waxaana laga wada hadlayaa soomaaliya sidii ay ugu biiri lahayd iskaashiga bariga afrika ganacsadaha ugu horeeya ee ka faa'iidaya ayaan ahay anigu wareedha war ma hayside somalilan waxaa ka dhacaya dhoolatus caalami ah waxaana isugu tegaya waddamo maraykanku hogaaminayo wareedha adigaan war hayne shabaab waa laga qabsaday caad iyo camaara ceelbuur ma loo dhoofay warbu'aana dagaal kama dhicin wareedhahaya warka waad iga dhex gasheen madaxweynuhu xardheer oo tegayaa baa la yidhi maqashkaas sii bixine inta hadda ma la soo xidho diyaara buu waso diyaar garowsanta dawladda reershamay gorada waa dheegi jari war madayo waad khaldan tahay haddaad rabto madaxweynuhu inuu saaka u tago marka hore hore wargooyin jambaamaan mar dhow qabanaynaayoo madaxweynuhu dig ka dhahya war wasiirka gaashaandhig iyo madaxweynaha galmudug ay layf ka soo galeen waxayna qaadeen maantoo kalena madaxa na furan war leegdimaynka boobu aydigaraabadeenna maalintii xarar dheere ay maanta tahay fariimahaasi xubintii kale ee ka horreysay ee kalamaan waxay gabagabo u ahayn caawa barnaamijkeena xog waraysi o aad kala socoteen idaacadda kulmiya ee muqdisho barnaamij ka lamidta dib u kulmi doonno sidaas iyo nabaday